yadu calaamatan calaamay noqotaa lilkafdi kafdahay calaamad u noqotaa kelmaddu inay khafdisan tahay calaamadda lagu garanaa waaya lilkafdi khafdihii calaamad u noqotaa fii alaaثati mawaadica saddex meeloobay calaamad ugu noqotaa ya-du khafdaha saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa saddex meelood ay calaamad ugu noqotaa saddexdaas kelimo markaad ya ku aragto waxaad leedahay waa khafdisan yihiin fil asmaai asmaadii igu noqota asmaadii alkhamsati oo shanta ahaayeen wa fi taniyati taniyana waa ugu noqota iyo waljamci mar haddii taniyo iyo jamc laysku daray aad aragto jamcaas waa jamcu mudakaru saari jamc kale maaha jamc haddii lu yidhaha ataniya waljamc loolama jeedo jamcu tagsiir mana loola jeedo jamcu musaalim waa jamculmudakari saari marba haddaad aragto musane jamc lagu cadfayo oo lagu leeyahay musane iyo jamc mar haddii sidaas la yidhaahdo wax kale loolama jeedo waxaa loola jeedaa jamculmudakari saari marka saddex meelooda ya-du calaamad ugu noqotaa khafdada asmaa اkhams asmaa اlkhamsa haddii caamil jara uu galo ya iyo calaamad jirka laga dhiga caamil khafdiya markuu galo calaamadda lagu gartaa waa ye asmaa اlkhamsa taniya asmaada musanaha ah oo musanaha labada tusaa ayagana caamil khafdiya ah, markuu galo caamilkhafda caamilkhafda waad soo baratay waa xuruufulkhafdi iyo mudaaf waa labadaas caamilkhafda markay galaan musanaha calaamadda lagu garto inuu khafdisan yahay waa ya jamculmudakari saalim haddii caamil wax khafdiya galo caamilulkhafdana waa taqaanaa waa xuruufulkhafdi iyo mudaaf waa labadaas mar hadduu ka hor maro jamcudakabsaalimna calaamada lagu garto inuu khafdisan yahay waa y ya-da musanahaiyo ya-da jamcana maxaa lagu kala yaqaan ya-da musanaha xarafka ka horeeya waa fatxisan yahay nuunka ka dambeeyana waa kasrisan yahay jamcudakabsaalimna waa cagsi xarafka ya-da ka horeeya kasrisan nuunta ka dambeeda waana fatxisan waamlyaw yada fatakunu yadu calaamatan calaamay noqotaa lilkafdi kafdihi calaamad u noqotaa في alaaati mawaadica meelo saddexay ugu noqotaa fil asmaai asmaadii ugu noqotaa asmaada khamsata shanta ahaayeen wa fi taniyati ay wa fi lmuhanaa min ilaaqi lmasder wa iraadati ismi lmafcuul alidhaah taniyo masder aha la ilaaqay waxaa loola jeedaa muhana asmaada labada laga dhigay wa fi taniyati wa fi lmuhanaa muhaniyo calaamay oo ah jamcu lmudakari saalim kaas وaquل waxaan leeyahay inu mحamed mxudiin cabdالxamiid lilyaai yadi aلaaثaة mawaadica saddex meelooda u sugnaatay saddexdaas meeloodoo takunu yadu fii kuli mid kasta oo minhaa saddexda ka mida ah. <coughs> daalatan mid tusayda ay tahay calىa ana اsma isimkaas makfuudu in lahoos dhigay وaquل waxaan leeyahay lilyaai yadi aلaaثaة mawaadica saddex meelooda u sugnaadeen yadu saddex meelooday degtaa saddexdaas meeloodoo takuunu ya-du ay noqoto fii kulli waaxidin mid kastoo minhaa saddexda ka mida daalatan mid tusta calaa ana alisma isimka makfuudun ku la hoos dhigay inuu yahay almawdicu alwal meesha ugu horaydaa alasmaa waa asmaadii alkhamsatu shanta ahaayeen waa asmaadii la dhihi jira asmaaulkhamsa oo shan isimoo cayntooda la yaqaan ah waqad caraftahaa asmaadaas waad soo garatay bidabdi maahan bitacriifi maahan bilcadbiyaad ku soo garatay tiraad ku soo garatay abaaka akhaaka xamaaki faaka daa maali abuuka akuuka xamuuki duuka fuuka duu maalin dhe duuka fuuka duu maalin ad fuuka duu maalin waad soo baratay kuwaas waad soo baratay bilcaddi tiraadba ku soo baratay waaba laguu tiriye ee daabit iyo tacriif uma baahnayo waa ka dhan yihiin almawdic اlأwl meesha ugu horayda alasmaa waa asmaadii alkamsatu oo shanta ahaayeen waqad caraftahaa asmaadaas waad soo garatay wa carafta waxaad kaloo soo garatay shuruuda icraabihaa la icraabideeda shuruuddeeda shuruudda marka la icraabaayo asmaadan xuruuf oo wow lagu rafcinaa oo alif lagu nasbinaa oo ya lagu jaraa shuruuday lahaayeen shuruuddaasoo isugu jirta caam iyo khaas shuruud caam ah iyo shuruud khaas ah isugu jirta waana aad soo baratay aduga soo barat ha haa shuruudda caamka meeqay ahaayeen afaray ahaayeen shuruudda khaaskaana saddexay ahaayeen isku darku waa toddobo saxiix waad soo garatay ayr markaa shuruuddeedii markaa la exraabayo xuruuftaana shuruuday lehed asmaal kamsa shuruuddiina waad soo garatay waqad caraftaa asmaaulamse waad soo garatay wa carafta waxaad kaloo soo garatay shuruuda icraabiha asmaada la icraabideeda shuruuddeeda shuruudda lagu icraabayo xuruufta mimaa mawdiciyaad ka soo baratay sabaqa hormaray wadaalika kaasuna naxwu sallim salaam calaa abiika aabbaha weeye sabaaxa kulli yowmin maalin kasta subaxiisa ha iska kallihin aabba soo salaam sallim salaam calaa abiika aabbaha sabaaxa kulli yowmin maalin kasta subaxiisa aabbaha salaam sallin ficlu amrin mabniyin calaa sukuuni laa maxala lahu min alإcraab wa faacilhu damiiru mustatir wujuban taqdiiru anta wاljumlatu jumlada ficliga faacilkaa naxwu soo kama horaydo wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha calىa abika calىa xarfu jarin abi ism majhuur bcalىa وcalaamaةu jarihi alyaa niyaabaة can اlkasra لأnnahu min alasmaaء الhamسة ma naba fii xarfi min xaraka abi mudaaf wlkaafu damiir mutaصil mabniin calى اfatxi fii maxali jari mudaaf ilay aljaaru wاlmajhuuru waa abik calىa abika aljaaru wاlmajhuuru mutacaliqaan bslim sabaaxa darfu zamani mansuub calى darfiyati zamaniya waa darfu zamaan waa mafcuul fiihi waa isku mid mafcuul fiihi iyo darfu zamaan waa isku mid abaaxa darfu zamaani darfka mafcuulfiidka waa isku mid abaaxa darfu zamaanin mansuubun calaa darfiyati zamaaniyati wa calaamatu nasri fatxatu daahiratu taakhiru wa darfun mutacalliqun bisallin sabaaxa mudaaf kuli mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri kuli mudaaf yowmin mudaaf ilayhi majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri macabsheedku waxay tahay abi horta waa jiran caamilka jaray waa maxay waa xarfu jar xarfu jaraa galay inuu jaran yahay calaamadda lagu galaa waa maxay ya-da maxaa yaa loogu jaray waa smaalkams waajibkaasa waa naxw laa tarfac sawtaka codkaaga kor ha ugu qaadin calaa sawti akiika walaalkaa codkiisa walaalka alakbari kaa weyn walaalkaa kaa weyn ha buqaynin ha codkaaga hoos u dhig codkiisa ha ka sara marin idabdarrada ha la imaan laa tarfac laa naahiyatun jaazimatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab tarfac ficl mudaaric majzumun bilaa annaahiyatu calaamatu jasmi asukuun وفاaعل ضمير مsتر وجوبا تقديره أنت صوت مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر صوت مضاف الكاف ضمير متصل مبني على فتح في محل جر مضاف إليه والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل جر بإضافة نحو إليها جملة مضاف إليه dhعday تodobada جملo محلka إعراab kulahay kumid إعراab جملada day مضاaf إليه noqoto إعراabay ku leedaha ml mlka إعraabay ku leedahay macalkeeduna waa maxay jari maxaa yeelay waa mudaaf ilayh de mudaaf ilayhna waa la jari jiray calىa xarفu jarin mabniyin calىa sukuni laa maxala lahu min alicraab sawti ism majruur bcalaa wacalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi akiri aljaar wاlmajruur mutacaliqaani btarfac sawti mudaaf akii mudaafu ilayhi majruuru wacalaamatu jari alyaa niyaabata can اkasra lأnnahu min alasmaaء الhamsa ma naba fiihi xarfan xaraka akii mudaaf wlkaafu damiiru mutaصil mabniin cala اfatxi fi maxali jari mudaaf ilayhi alakbari صifaة اlأk wa صifaة اlmajhuuri majhuur wacalaamatu jari kasraة daahiraة fi akhir yaa jawaabayo wax kastoo la weydiiye u diyaara haye maasha allah maasha allah haye ir aad u fiiri sawti waa la jeray maxaa loo jeray calaamad caamilka jeraya lagaa raba xaraf jeeraa galay calaamatul-jarkiisa maxaa kasro looga dhigay waa ism mufrada akii maxaa loo jeray caamilkii jeraya lagaa rabaa sawtiyaa jerayo mudaaf mudaafa ka horeeya mudaafkaasaa jero caamil u ah sax calaamatul-jarkiisa maxaa ya looga dhigay waa asmaaulkhamsa asmaaulkhamsa wax kale laguma jero ya-aa lagu jeraa waa la gartay alakbari maxaa loo jeray waa صifaة اmajruuri majruuru alcaamilu fi الtaabici huwa alcaamilu i fi اlmaطbuuci ila اlbadla maa sha allah weligaa gacantaa la taafulay ma aflaxo waayahay waa naxwu laa takun laa takun ha noqonin muxiban mid jecel lidil maali maal mid u saaxiib ah ilaa an yakuuna inuu yahay maahana mu'adaban mid la ediyey weligaa qof hantilaa hantiyuu leeyahay looma jeclaado ilaa inuu yahay qof edadla maahana ah, haddii marka aad ogtahay maxay noqoda xaaji lacageed soo maaha markaas haddaad qof hanti laakiin faasiqa sigaarka iska dhulqaayo ma ujeedaa eberkiisa haddaad jeclaato waxaad noqotaa cabdidiinaarba haddii uu hantina leeyahay cilab iyo akhlaaq iyo diin leeyahay haddaad nabcatana xaasiba ma maalkiisaad ku nabcaana idab hadduu leeyahy waaba inaad jeclaato soomaa marka xaasid maha noqon cabdidiinaar maha noqon xajilacayaadka iska ilaali laa takun ha noqoni muxiban mid jecel lidil maali maalka midka u saaxiibkaa ilaa an yakuuna markuu yahay maahane madaban qof la edbiyey hadduu maal la leeyahay edabna leeya waa la jeclaana hadduusan maal lahayna edab leeyahayna waa la jeclaana mar walba waa wa lagu jeclaana waa edabta iyo akhlaaqda fiican diinka waa soo ma jeedin laa takun laa naahiyatun jaazimatun mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraab takun ficlu mudaaric majzuumu bila annahiyati wa calaamatu jasmi asukunu wa huwa mutasarifun minkaa naaqisati latii tarfacu isma wa tansibu lkhabara wasmu takun damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu anta ficilka faacilkiisi oo kale waa bartiiya marsiinay muxiban khabaru takun mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirih lidii maalin allaamu xarfu jarin dii maalin ismu majruurun bilaami wa calaamatu jarihi alyaau niyaabatan can اlkasra liannahu min alasmaa اhamsa ma naba fi xarfan xaraka dii mudaaf maalin mudaaf ilay majruur wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih aljaaru wاlmajruur mutacaliqun bimuxiban bimuxiban muxiban taad ku tacalujine wاljumlaةu min kaana wasmihaa takuntaas wey wاljumlaةu min takun wasmihaa wa khabarihaa fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha jumlo mudaaf ilayh noqoto ilaa adaatu istisnaa'in mulqaatula camal lahaa mabniya calaa sukuun ilah maxal min arab wa xaraf an yakuuna an xarfu masderiyin wa nasbin mabniyan calaa sukuun ilah maxal min arab yakuuna ficlu mudaaric mansuubun ban wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fi akhiri ficil mudaaric waxba la xidhiirsan weeya calaamatu nasbihiisu waa fatxo wahuwa mutasarifun min kaana naaqisati latii tarfacu isma wa tansibu lkhabara wasmu yakuunu damiirun mustatirun jawaaza ya abuubila soo maaha jawaazan taqdiru huwa yacuudu lidii maalin midka maalka laha u laabana damiirku waay halkaas ayuu u laabanaa muadaban khabaru yakuunu mansuub wacalaamatu nabi atun aahiratu fi aakhirih wacalaamatu nabi fatxatu aahiratu fii aakhirihi halkaas marka aad joogto jumlada aa la rabaa in la dhalaaliyo jumlada aa la rabaa in la dhalaaliyo jumlada aa la rabaa in la dhalaaliyo waxaa lahahdaa waljumlatu min yakuunu wasmihaa wa khabarihaa fii ta'wiili masderin majruurun bilaami wاljumlaةu min yakunu wasmihaa wa khabarihaa fii ta'wiili masderin majruur bilaamin muqadaratin taqdiiruhu ilaa likownihi mu'adaban wاljumlaةu min yakunu wasmihaa wa khabarihaa fii ta'wiili masderin majruur bilaamin muqadaratin taqdiiruhu ilaa likownihi muadaba ilaa likownihi muadaba waay jaarmijuurkuna maxay baan ku tacalluji liwni laamtaas iyo wni oo jire liwni allaam xarfu jarin wni ismu jruur bilaam wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri wni mudaaf walhaa damiir mutasil mabniin cala kasri fi maxali jari mudaaf ilayh muadaban khabru kown mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiri aljar walmajruur mutacaliqaani bimuxiban ku tacaluji muxiban taas ku tacaluji waayo fakullun min abiika wa akiika wadii maalin saddex misaalan soo qaadano asmaa lkhamsaan fakullun mid kastoo min abiika ah oo abiika halkay ku jirtay sallim calaa abiika wa akiika akiikan halkay ku jirtay laa tarfa laa tarfac sawtaka calaa sawti akiika wadii maalin halkay ku jirtay laa takun muxiban lidii maalin saddexdaas fa kulun mid kastoo min abiika iyo waaqiika iyo wedi maalin ah makfuudan waa la hoos dhigay lidukuuli xarfi اlkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelidda uu galay daraaddeed caleyh korkiisa xaraf wax hoos dhiga inuu galay a ah saddexda mid kastaba lagu qafdiyey ma dhabbaas ma saxa maya sababtoo ah akii maxaa isaga lagu jiray mudaaf marka kaasaa laga soo istisnoona adig wax kastoo lagu laqino inaad in iska laqinsayd in kale lagu fiirina wax kastoo lagu sii iska cadayd marka waxaad leedahay maya ka soo saar akii akii ayada xaraf laguma jerine mudaafaa jiray labada kale xaraf lagu jiraad leedahay mid kastaba waa calaamatu khafdi lahoos dhigidiisa calaamadda lagu garanaa alyaa waaye walkaafu kaafta fil awalayni labada horayda xalay ku sugan tahay kaafta oo ah calaa abiika iyo akiika labadaas laafkaafta labadaas xaalay ku sugan tahay damiirulmukhaaطabi mid lala hadlaa damiirkiis weye wahiya kaaftuna mudaafulehi weye mabniin cala alfatxiyaa lagu jeray fii maxali khafdin wa kelimatulmaal kelimada maal waaye waxaad leedahay wa calaamatu khafdihi alyaa-u aada leedahay wa calaamatu khafdihi alyaa aad leeda wlkaafu fi laweleyni xaalay ku sugan tahay damiir mqaadab wahiya mudaafun ilayh wey mabniin cala alfatxi fii maxali jrin wa kalimat lmaal kelimadaas almaal ah fi lmihaali haalii xaalay ku sugan tahay mudaafun ilayh wey aydan majruurun waa la jaray bilkasrati daahiratiyaa lagu jaray almawdicu haani meesha labayda oo ya-du ay naa'ibka uga noqoto kasrada almusanaa wey naxwo wadaalika mihaalkii naxwo undur fiiri ilaljundiyeyni labada askari fiiri undur fiiri ilaljundiyeyni labada askari fiiri undur ficlu amri mabniyu calaa sukuuni lahi maxala waa min alcraab wa faacilu damiiru mustatir wujuban taqdiiruhu anta ilaa xarfi jarin aljundiyeyn ismu majhuurun bilaa wa calaamatu jari alyaa الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها مصحة مايا الجنديين اسم مجرور بإلى وعلامة جر الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى ما نظر في حرف عن حركة ونون عوض عن التنوين في الاسم المفرد الجار والمجرور متعلقان بانظر جملة انظر فعل فاعل كملجي والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة نحو إليها والنحو سلم سلام على صديقين لبدا صاحب سلم سلام سلم فعل امر مبني على سكون لا محل له من الاعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت على حرف جر مبني على سكون لا محل له من الاعراب الصديقين اسم مجرور بعلى وعلامه جره الياء المفتوح ما قبلها almaqsuuru maa bacdaha niyaabatan can اkasra lأnnahu muhanan ma naba fiihi xarfun can xaraka wa nuuciwadun can اtanwiini fi ismi اlmufradi aljaaru wاlmajhuuru mutacaliqaani bislim jumlada slim had wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha maxalushaahidku waxay tahay jundiyeyni fiiri waa muane caamil jaraa ka hor maray waa ilaa calaamad jarkiis muxuu noqday y yadaas inay musano tahay maxayna tusaa xarafka ka horeeya fadxisan xarafka ka dambeeyana waa kasrisan waaye asadiiqeyni waa muane caamil wax jaraa ka hor maray waa calaam calaamadii lagu garan inuu jaran yahay maxay noqotay y inuu musane tahay yadaan yadi musana maxaa lagu garanaa xarafka ka horeeya fadxisan xaraf ka dambeeyana waa ka sulisan wuxuu kuri shiiku fa kullu mid kastoo min aljundiyeyni iyo wasadiqayni kamida ah mafruud waa lahoos dhigay labada waa hoos dhigan ah, maxaa loo hoos dhigay lidukuuli xarfi lkafdi xaraf wax hoos dhigaa galay caleyhi korkiisa wa calaamatu khafdi inuu hoos dhigan yahay calaamada lagu garanana alya waa ya ya-da almaftuuxu la ما dhigay maa xarafka qablaa horteeda ku sugan ya-da almaksuuru la hoos dhigay maa bacdahaa xarafka gadaalkeeda ku sugan su-aal adag yaa gacanta u taagay tan waa adagta iiriya marka kitaabka iiri wacalaamatu khafdihi wacalaamatu khafdihi isimkaas la hoos yadaasoo almaftuuxu la kor dhigay maa qablahaa xarafka ka horeeya yadaasoo almaksuuru la hoos dhigay maa xarafka bacdaha gadaalkeeda ku sugan mayla hmm. socotay haye almaftuuxu maxaa loo goday fiiri markaan eraabayo markaan laqbaynayo waxbaan exraaba wacalaamatu khafdi la hoosdhigidiisa calaamadda lagu garanaa alyaa-u waa ya yadaasoo almaftuuxu la kordhigay maxrab sifo waayo halkaa laga sifeeyey alyaa-u oo godana laga sifeeyey intaas ilaa aad garataan ma ila socotaan ah. waxa wayn icraabka waa inuu ka daadegaa miisaalada kitaabka o dhan waa inaad icraabataa miisaal aad icraabaydoo keliya lama rabo hoos u daadegmaa misaaladu bilow ay ahaayeen sharanjarta kor ugu soco weliga xagta midda koobaad ha ku hayn kor u soco soo soco waa inaad isoo raacda waayo wa kullu mid kasta oo min aljundiyeyni ka mid ah iyo wa sadiqayni muhanan wey labadoodu waa muhanan liannahu mid kasta badaalin wuxuu tusaa cala sabiili laba kutusa inuu musanna yahay taasaad ku garane laba saaxiiba lwi isim laba kutusa waa muhanan hadduu hal mid kutusana waa mfrad hadduu saddex ku tusana jamac wa almawdic haali meesha saddexayda jamculmudakr saalm weeye meesha saddexaad oo ya-du ay naa'ib uga noqoto kasrada oo markii la khafdinayo ya lagu khafdiyo waa jamcu mukar saalix naxwu radiitu raadiyan ka noqday can ilbakrina bakaryaalkii radiitu ficlu wa faacilun can ilbakrina can xafujarin albakriina ismu majhuurun bican wa calaamatu jarihi alyaa almaksuuru maa qablahaa almaftuuxu maa bacdaha adleed wa calaamatu jarihi alyaa almaqsuuru maa qablahaa almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can ilkasra liannahu jamcu lmudakari saalim macnaada fii xarfi man xaraka wa nuuna ciwadun can itamwini fi lismi lmufradi wanaxwu nadartu waa fiiriyey horta jumlada rid radiitu jumladeedaas wljumla min alficli wاlfaacili fi maxali jarin biidaafati naxwi ilayha wanaxwu nadartu waa fiiriyey ila lmuslimiina muslimiintiyo fiiri muslimiintaasoo alkhaashiciina kuwa khushuucaya ahaadeen nadartu waa fiiri ila lmuslimiina muslimiintaasoo alkhaashiciina kuwa khushuucaya ahaadeen nadartu ficlu wa faacilun ila lmuslimiina ilaa xarfu jarin almuslimiina ismun majruurun bilaa wacalaamatu jarihi alyaa almabsuuru ma qablahaa almaftuuqu ma bacdaha niyaabatan can اlkasra lأnnahu jamcu mudakari saalim manaba fiihi xarfan an xarag wanuun ciwadu can tanwiin fi ismi mfradi aljaaru wاlmajruur mutacaliqaani binadara wاljumlaةu min alficli oo nadara iyo wlfaacil oo taada ah wاljumlaةu min alficli wafaacili fii maxali jarin biidaafati naxwi ilayha alkhaashiciina jamcu kanu saalim kale fiiri <laughs> almuslimiina jamcu kusaalima ah waa jaranta maxaa yaele caamil wax jaraa galo ilaadaasaa gashay alkhaashiciina iyaduna waa jaranta waana jamcu kusaalim maxaa yeelay waa sifo waa sifo waa nacam waa taabic alcaamilu fi taabici wاlcaamilu fi lmatbuuci ila lbedela fainahu fii niyati takraari اlcaamil alkhaashiciina صifatu lmuslimiina wa صifatu lmajruuri majruurun wa calaamatu jari alyaa almaqsuuru maa qablahaa almaftuuxu maa bacdaha niyaabatan can alkasra lnahu jamcu mudakri saalim manada fii xarfnan xaraka wa nuun ciwadun can itamwiini fi ismi lmufradi fakulu mid kasta oo min albakriina ka mida wlmuslimiina ka mida maxfuudu waa lahoos dhigay maxaa loo hoos dhigay iyo caamiduho ku camal falay lidukuuli xarfi lkhafdi xarafka hoos dhigay gelidda uu galay caleyh korkiisa calaamada lagu garaan inuu khafdisan waa maxay wa calaamatu khafdihi lahoos dhigidiisa calaamada lagu garanaa alya waa ya yada almaqsuuru yadaasoo almaqsuuru lahoos dhigay maa xarafka qabla horteeda ku sugan yadaasoo almaftuuxu la kor dhigay maa xarafka bacdaa gadaalkeeda ku sugan wa kullun mid kastoo minhumaa almuslimiina iyo albakrina mid kastoo ka mid a jamcu mudakari saarim wey ah, ilaa rag badanu tusaa mala fahme su-aal adag su-aal adag su-aal adag su-aal adag su-aal adag su-aal adag su-aal adag su-aal adag haye hay adiga waay gacanta si fiican waxaan ku weydiina fiiri jamcu lmudakari saalim marka aan marayna calaamaatu nasba ya-a lagu nasbi jira saas ma la socotaa inuu nasbisan yahay ya-a lagu gartaa jamculkari saalim haddeeran calaamadihii kafdaha maraynana inuu khafdisan yahay jamculka saalim ya-a lagu garta fiiri marka markaad aragto jamcu mudkaru saarin oo ya ay ku jirto ya-daasu ma fadxay naaib ka tahay oo waa nasbisay mase kasray naaib ka taho waa khasbisanya saas ku kala gareen ma sha allah jazaaka allahu khayr allah yubaarik fiik jacalaka allah min amati lmuttaqiin waxaad ku garan caamilkaa firahu aniga waa dhagax dhagax maahi caamilka ka horeeyaan fiirina caamilku hadduu noqdo caamilkii wax qafdi jiray sida xuruufulqafdi oo kale iyo mudaaf iyo hadduu ka horeeyo ya-dan leeyahay kasray naaib kas haddii caamilku noqdo wax nasbi jiray ficilaaba ka horeeyo ficil oo mafcuul u baahana ka horeeyo khalaas ya waxaa leeyahy waxay naaib ka tahay fatxo waa nasbisayn ah, marka caamilkaa lagu kala garana musanuhuna waa sidaasoo kale markii la nasbinaa yawe calaamatu masnuuf markii la khafdinaana yawe calaamatulkafduur maxaa lagu kala garanaa caamilka saas dadan u shaqayn oo maskaxda ka shaqaysiin dhagaxaad noqona meel iska fadhiya niyaabat اfatxati can اlkasra niyaabat اlkasrati kasrada niyaabat اfatxati fatxada naaib noqoshadeedu can اlkasrati ay ka naaib noqoto hadaa maxalo qaala mxamed ibnu mxamed ibnu daawud asinhaaji wuxuu yidhi hurdaaya markaan inuu kaco waayo ma la ynصarif baa la galay ma la ynصarif ma aragtay qof dadaalaya soo jeeda aad ku dhigtoona hurdaaya xaad u malayna hurdaaya meeshu waa halaaqoona xabadka fahmima qaala wuxuu yidhi mxamed ibnu mxamed ibn daawud asinhaaji waxaad ma ogaataa malayansarif waa dhib badan yahy laakiin waana fudayd badan yahy sababtu waa maxay halkaas markaad ku barato intii ka damida dhib dambe ku saarima hadda kulli masaa'ilka naxwigaad baraydo kitaabkan marka laga tago kitaabka ku xiga wax cusuba kuu imaana kitaabka ka koray marka la tago wax cusuba kuu imaana ma laa yansarif halkaa markaad ku fahamto si saxa alfiye ilaa aad ka gaarto wax cusub dooma arki maysa inta halkaas lagugu sheega warkiis ku dhan yahi sida badan wax badanoo cusub arki maysa waxa way isaga warkiis waa maalin marka war meel yuusan meel walba kugu dilin waxaa la rabaa meeshaan meel iska saar haddeer ma laa yansarif kadib raaxayso kutubta dambe waa wax isagana la xifdinayo maskaxdana looga shaqaysiinayo iska xifd maskaxdaada soo xaadiri wa qof adoo kale akraayasa ad ku fahmi weyne ofba qofaa tahay wax la fahmi waaye maha marka ilaa qof akraaya laftiis waa qofi soo bartay marka wax culus iyo midna ha u qaadan u diyaargarow soo xambaar qaala wuxuu yihi mxamed ibnu mxamed ibnu daawuud asinhaan almacruuf bibni ajrumi wa alfadxatu fadxada fatakuunu fadxadu calaamatan calaamay noqotaa fadxadu lilkafdi kafdahay calaamad u noqotaa filismi isimkii dhexdiisay calaamad ugu noqotaa isimkii alladii isimkii dheh laa yansarifu an sarfuumin fadxadu hal meelay kafdada calaamad ugu noqotaa waa isimka aan sarfuumin isimka maa laa yansarifka wey oon sarfiga aqbalay isimkaas waa laba marka waa mufrad maa laa yansarifa jamcu tagsiir maa laa yansarif wax kale maa isimkaas lagu sheegaa labadaas wey mufrad maalayansarifa jamcu tagsiir maalayansarifa wax kaloo maalayansarif noqdaa ma jiraan wax kale oo maalayansarif noqda ma jiro maalayansarifka o dhan oo lagu sheega laba dhinac ka yimaada mfrad jamcu tagsiir marka isimka maalayansarifka waa mfrad iyo jamcu tagsiir وأmا الفdxة فdxadii fatkunu فdxadii calaamaةan calaamay noqotaa lilkفdi kafday calaamad u noqotaa fi اsmi isimkiiay calaamad ugu noqotaa aladii isimka laa yansarif aan sarfoomin وأquulu waxaan leeyahay yuri maxamed mxydiin cabdالxamiid وأquulu waxaan leeyahay lilfadxati fadxada mawdicu meela usugnaatay waaxidun keligiisa hal meel hal meelay degtaa fadxadu oo ay calaamad ugu noqotaa khasbaha وأquل waxaan leeyahay للفdxati فdxadi mawdicun meela u sugnaaday mawdica waaxidun keligiisa mawdicaasoo takunu ay ku sugnaanaydo فiihi mawdica dhexdiisa mawdicaasoo takuunu ay ahaanaydo dhe mawdicaasoo takuunu ay noqonaydo fadxadu fiihi mawdica dhexdiisa calaamatan mid tusayda calaa khafdin ismi isimkaas la hoos dhigidiisa hal meel ay degtaa halkaas meelna waxay tustaa isimkaas inuu khafdisan yahay lilfadxati fadxadi mawdicun meelaa u sugnaatay mawdicaasoo waaxidun keligiisa mawdicaasoo takuunu fadxadu ay ahaanaydo fiihi mawdica dhexdiisa calaamatan mid tusayda calaa khafdi ismi isimka lahoos dhigidiisa wa huwa mawdicaasu alism waa ism alladii isimka laa yansarifu can sarfiga aqbalay waa isimka aan sarfoomayno malaysarifkaa isimka malaysarifkaana ama waa mufrad ama waa jamcu tafsiir wax kale ma noqon karo wa macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda laa yansarifu midaan sarfoomayn uu yahay annahu isimkaasu laa yaqbalu aqbali ma asarf isimkaan waa malaysarf waxaa loola jeedaa isimkaanu sarfiga ma aqbalo saasaa loola jeedaa wa macnaa kownihi isimka ahaanshadiisa macnaheeda laa yansarifu midaan sarfoomayn uu yahay annahu isimkaasu laa yaqbalu aqbali ma asarfa wa huwa sarfigana atanwiin waa tanwiin sarfiga lagu sheegaa waa tanwiin marka isimkaan tanwiin aqbali maa wey macnihiis sarfi aqbali maa hadii uu yidhi walismu isimka alladii isimka laa yansarifu aan sarfoomayn huwa aladii waa isimka ashbaha alficla ficilka shabahay isimka malayansarifkaa ficilu shabahay waxaa la yidhahdaa malayansarifka malayansarifka malayansarifka xaduu leeyahay isimka malansarifkaa xaduu leeyahay shardiyuu leeyahay cilaluu leeyahay amilada waa leeyahay ism malansarif ah xaduu leeyahay shardina waa leeyahay cilal iyo cilooyinna waa leeyahay amilo tusaalaayaalna waa leeyahay isimka malansarifkaa muxuu leeyahay xad maxaa leedahay xadkiisa maa fiihi cilataani farciyataani tarjicu ixdaahumaa ilى اlafdi wاlأkraa ilى اlmacnaa ow maa fiihi cilaة waaxidaة taquumu maqaama alcilatayni xadkiisi waa kaasa isimka malansarifka xadu leey xadkiisi maxaa la idhaha maa fiihi cilataani farciyataani tarjicu ixdaahumaa ilى اlafdi wاlأkraa ilى اlmacnaa aw maa fiihi cilaة waaxidaة taquumu maqaama alcilatayni fi istiqlaali manci sarf xaduu leeyahay isimka malansarifka xadkiisi maxaa la yidhahdaa maa fiihi cilataani waa ism laba cilo ku sugan tahay maa fiihi cilataani farciyataani labada cilaba ay farc yihiin maa fiihi cilataani farciyataani tarjicu ixdaahumaa ila lafdi labada cilo midood lafdigay u laabaneen wاlأkraa ilى اlmacnaa midda kalena macnahay u laabanaya ow maa fiihi cilaة waaxidaة ama hal cilaa ku sugan taquumu maqaama cilatayni halkaas cilo labadii cilo booskoodii istaagayda fi istiqlaali manci sarfi sarfiga la diididiisa la kali noqosho ay la kali noqoto ay ku istaagaydaa labadii cilo booskooda horta kaas waa xadkii malansarif xadkiisa maxaa la yidhaha maa fiihi cilataani farciyataani tarjicu ixdaahumaa ilى اlafdi wاlأkraa ilى اlmacnaa ow maa fiihi cilaة waaxidaة taquumu maqaama اcilatayni fi istiqlaali manci sarfi taas waa xadkii maxaa la yidhaahdaa shardigeeda anlaa yadkula calayhi al wاlidaafa shardiga isimka maalinsaria markuu maalinsaif noqon karo anlaa yadkula calayhi al wlidaafa waa inaan al gelin waana inaan la idaafayn oo usan mudaaf noqon shardiga maalinsaifka waa maxay anlaa yadkula calayhi al wlidaafatu al iyo idaafa waa inaysan gelin al iyo idaafa haday galaan maalinsaif ma noqon karo shardigiisa maxaa la ism maalinsaifkaa anlaa yadkula calayhi al wlidaafatu waa inaan al iyo idaafa gelin maxaa haray cilalka cilooyinka kitaabka noo dhiga cilooyinka cilooyinka kitaabkaa noo dhigaa waa arkaynaa cilooyinka waa sagaal cilo kitaabkaana noo dhiga sagaal cilooyinku waa sagaal cilooyinku waa imisa waa sagaal kitaabkaa noo dhiga kitaabkaa noo dhiga misaalada kitaabkaa noo dhiga misaaladana kitaabka noo dhiga marka waxaan rabnaa intaas in siday tahay korka looga hayo kitaab iyo asaga lagama akriyo kitaabku inkastoo si wuxuu udhiga cajaa'ibe oodan arkayninba kitaab dambo sidaan udhiga uu noogu dhigaa waa ka akrayna laakiin waa in waxaa kitaabka ku yaalla maskaxda aad ku shubta maskaxdaad ku duube kitaaba iigu tila lagaa yeeli maaho maalansarif marka laisweydiina kitaaba halaaba a laleey kitaaba halaaba laleey waayo marka hal shay ii fiiri waxaa la yidhi isimka malansarifkaa ficilu shabaha waxaa la rabaa marka ficilku wuxuu qabaa isago cudurku qabo laga shabaha maxay ficilka laftirkiisa muxuu qabaa waxaa la yidhi ficilka laba cilaa ku sugan laba cillo aa ku sugan haddee laba cillo la yidhi horta cilloy adugu xaata horta cillada lafteeda fah u baahan cillo waa maxay yadu sideeda horta cillo waa maxay cilo xagga luqada waxaa la yidhaahdaa caaridun ayru abiiciyin caaridun caaridun hayru abiiciyin waa wax ku soo diriya shayga oo aan dabiici ahayn qofku hadduu jilado waa la hahda cilaa ku jirtaa la hahda caarid waa caaridun hayru abiiciyin waa wax soo diriya oo aan dabiici ahayn aa la ihahdaa cila qofku markuu jiradaa la hahda cila ku sugan duu caafimaad qaba cila kuma jiro gaarigu hadduu meel fadhiisto ala leeya cillaa ku jirta cillaa ku jirta ala leeya raadiyo duhalidood ala leeya cillaa ku jirta marka cilladu waa maxay waa caaridun hayru dabiiciya shaygu markuu dabiici yahay mogta waa inuu shaqeeya sida caadiga u shaqeeya marka wax ku soo dihiyo wey shayga taas waa xagga luqada luqada waxa la caaridun hayru dabiiciya istilaax ahaan cillo xaa la yidhaah maa yatarattabu calayhi اlxukmu sideeda cilo markaad maqasho waa la waa waa xukunku ka dhalanayo cilo maxaa la idhahdaa agga isilaaxa maa yataratabu calayhi اxukm waa waxa xukunku ka dhalanayo meel kastoo la jooga xataa haddii fiqi laga hadlaa cilo wax kale ma usul fiqi haddii la joogo ciladu waa maxay haddii la joogo mustalx meel kasta cilo haddii lagu yidhaahdo maa yataratabu calayhi اxukm waa waxa xukunku ka dhalana hadda annaga xukunkan ka hadlaynaa waa maalaynsanifnimada marka wax ay ka dhalaydaa la cilo marka la joogo xalaal iyo xaaraam cilo ayay ka dhashaan sixo iyo dacfi xadiisku waa saxiix wada cilay ka dhalanay sidiisaba cilo maxaa la yidhahdaa maa yataratabu calayhi alxukm laakiin annaga xukunka halkaan aan uga hadlayna waa maxay waa malansarifnimada marka hadda cilooyinka halkaan aan ka rabnaa waa cilooyinka isimka sarfiga u diida sarfi inuu aqbalo cilooyinka u diida wey sarfigu waa tanwiin cilooyinka isimka markay galaan u diida inuu sarfi aqbalo cilooyinkaas wey marka cilana waa baranay luqatan wasilaaxan marka ficiluu shabaha lahayd isimka malansarifka ficilku isagu muxuu qabaa laba ciluu qaba labada cilo maxay yihiin ishtiqaaquhu min almasder wاhtiyaaju ilى اfaacil ir ficilka laba cilaa ku jirta ishtiqaaquhu min almasder wاhtiyaajuhu ilى اfaacil cilada koobaad waxay tahay ishtiqaaquhu in laga soo qaatoo laga soo dhamashay min almasder haddaad tidhahdo daraba waa ficil soo maahan asal maahan daraba waxaa laga keenay min adarbi masderkaasaa laga keenay garaacidaa laga keenay daraba waa mushtaq mushtaqu minhu meeshii laga soo qaatay waa darbi qara'a waa akriyey halkaa laga keenay min alqiraa'ati jalasa waa fadhiisa halkaa laga keenay min aljuluus soo ma jeedin kataba halkaa laga keenay min alkitaabati marka cilada koobaada ku jirta waa ishtiqaaquhu min almasder masder in laga soo qaatay cilada labaadna waxtiyaaju ila alfaacili waa baahida u baahan yahay faacil fal wey ficil waa soo ogaana waa samayn samayn waxay u baahan tahay cid samayda haddaan faacil jirin wax wax samayn ma arka ya ma la arka abu xaniifa kuwa waxaa oo gaala mulxidiina oo jiritaanka ilahay inkinayda ay nala doobtaan rabna abu xaniifa caqligan leeyaha baratay waa yaqaan asagu marka markaasuu yihi wax yar ii suga wax yar ii suga waxay rabaan inay yidhahdaan cirkan ilaahay ma abuurin dabeecada abuur halkaas inay dooda ka bilaabaan waana u yaqaan markaas doodii ku bilaaba marka mana is oga ayagu markaasuu yihi wax yar ii suga haye halkaad aadayda wuxuu yidhi marka meeshaan badda xeebteeda markabaa taagan cidna sooma rarin raashina iyo nimcaa ka buuxdan waad isdejine markuu isdejiyu tega haddana waa soo rara oo soo buuxsama cid soo rartaana ma jirto markaasaa la yidhi caalim weyn oo muslimaa sheegay bay muslimiintuma saasay sawiro u yihin markaasaa maxaa dhacay markaasu say ku dhici kartaa markab aan wax raraaya la erag oo iska buuxa oo iska degaayo oo iska tegaayo oon wax maamulaaya la erag wax dhici kara maanayo markaasuu idinka caqliga see caqliga ku dhacday cirka intaas leeg markab waa wax yar xidigaha leh daruuraha leh qoraxdu mar walba soo baxaydo dhacaydo marna aan qaldamayn bishu soo baxaydo aysan marna qaldamayn axad abuuray ma jiro say ku dhici karta fabuhita ladii kafar ah gaalkii waa afbeer sooma jeed ma garatay marka waxaad leedahay sideedaba wax kastoo falahu maxay u baahan yihiin faacil al kastaba aacil u baahan ya ma jiro alkan dabeecada iska samayda ma jiro gaalkii shuuciga soomaalida qaar diinta ku allaga jira aad u qiimo badanoo gob soo ma jeedi oon caadaqaato dhuuniga gatay ahayn wiil aad ugu adag caqiidada ruushka loo diray oo la lagu soo tababara ruushkina waa shuuci laa ilaha walxayaatu maa dulay sideedaba maba jiro maxduudulcaadida noloshuna way tuso taabsiis maado un baa jiro soo ma jeedi macallinkaa sharaxa cirka dabeecada abuurtay daruurtan dabeecada wado qoraxda dabeecada abuurtay ayadaa maamunayda ta ka soo hor maray oo saxaro meeshaan tilu iskoolkii derbigii wax lagu dhigaayo o dhan ku masax kaasuu kursigiisa iska fadhiistay tan kana qaso macallinku waa yimi war waa maxa wax ayaa ku halleeyey markaas idan kolle dabeecadii ana dhibay dabeecada ku dabeecad ma dhici karto dabeecad inta wasaq soo qaado derbiga ma mari karto markaasuu macalima waxaad noo sharaxaydaa xirka waa abuuri kartaa qoraxda waa wadi kartaa laakiin wasaq iyo degri ma mari karto maskaxdaas say noqota macali fabuhita ladii kafara waa walaarkaa waa arkay inuu lunsan yahay waa arkay inuu lunsan yahay marka ficil sidiisaba faacillaan ma noqon karo fal haddii la sameeyo faacil sameeyaa jira soo maha marka ficil muxuu u baahan yahay faacil faacilkuna waa isim waxaan isim ahayn faacil ma noqdaan marka ciladii koobaad maxay tahay ishtiqaaquhu min almasjar ciladii labaadna waxtiyaajku muxuu ficil u baahan yahay faacil waxtiyaaju ila alfaacil marka laba cilaa ku jirta labada cilo waa farac cilada koobaad oo ah mushtaq ficilku waa mushtaq waa mid lasoo qaatay isimka masderkaa laga soo qaatay masderkuna waa ism ficilku waa mushtaq waa mid lasoo qaatay halkaa laga soo qaatay min almasder marka kii la soo qaatay iyo kii laga soo qaaday iyo asal laga soo qaaday Ah, marka ficilku waa mushtaq mushtaqu waa farac yuu farac ka yahay min almushtaqi minhu aad ficilku waa farac ah, waa mushtaq mushtaq waa farac ah, yuu farac ka yahay mushtaqu min almushtaqi minhu waxaana ficilku waa muxtaaj waa mid baahan yuu baahan yahay faacil faacilku waa isim asagu waa muxtaaj mid baahan isimkuna waa maxay muxtaaju ilayhi midka loo baahan yahay midka baahan iyo kan loo baahan yahay yaa farca kan baahana farca marka waxaa ta labada cilo waa farc haye tarjicu ixdaahumaa ilaa lafdi labada cilo mid lafdigay u laabeen waa taxay waa ishtiqaaqa daraba xuruuftaana laga soo qaatay masjer wlukraa ila macna cilada kalena macnahay u laabaneen waa maxay waa ixtiyaaj ficilka macnihiisa la fahmi ma haddaan faciil sheego marka halkaas waxaad ogaatay ficil kasta ficil kasta fiihi cilataani laba cilaa ku sugan farciyataani labadu waa farc tarju ixdaahumaa ila lafdi wاlukraa ila almacna ficilka labada cilaa ku sugan ficil kasta labada cilo maxay yihiin ishtiqaaqu min almasder waxtiyaaju ila alfaacil labada cilo waa farc mushtaq weeye ficilku yaa asalkii oo farc uu ka yahay mushtaqu minhu ficilku waa muxtaaj waa mid baahan yuu farc ka yahay muxtaajun ilayh tarjic xidhahuma ilaa lafdi lafdiga mida u laabee yaa u laabanaya ishtiqaaq walukraa ila almacnaa macnahana midda kale u laabee waa maxay ihtiyaaj halkaas hanoo joogo meeshaasaan insha allah kasii wadi doonno wallahu subxana wa taala alam sal la ala